idhaahdo qayb ka waxay leeyihiin ilaahay waa la weheliyaaye isaga arrinka u sarreeye laakiin sallaan buu leeyahy loo maro ciise iyo cusayr iyo sallaan loo maro oo ilaahay keligii lalama xidhiidhi karo wuu ka wen yahay addoommuhu inay keligii la xidhiidhaan markaa sallaan buu u baahan yahay loo sii maro oo addoommaha iyo ilaahay udhaxeeya waxaasoo dhammi waa waxa weeye fillaah ilaahay bay doodu taagantay ka doodayaan arrin xor loo noqon kara maaha arrimaha inuu qofku ka hadlo maaha waxyaabo xor loo noqon karo waxay idhahdaan gaaladu casrigan aynu joogno oo caruuraheenna dabadaba ay u dhigaan iskuulka marka la joogo qofku wax walba uu ka doodi karaa wax walba uu ka hadli karaa ikhtiyaar buu leeyahy xoriyata tacbiir buu leeyahy inuu wuxuu doonaya cabiro oo afkiisa ku dhaco fikirkiisa ku dhaco asaasiyaadkeenay ka mid tahay inaan dadka la caburinin saa daraaddeed maanta ilaahay baa miiska saara bay odhanaya ciyaalkii iskuulka loo dhigayay ilaahay baa miiska saarana ciyaalow maxay idinla tahay ilaahay ma jiraa waa markaasaa ilmihii yaraae teenageka ahaa ama muraahiq ahaa madaxu xanuunaya siiba marka had iyo jeer jaamacadda la galo asxaab alfalsafa ilmihii yaraa loo gelay loo geeyay iyo kuwii lahaa cilmu nafsigaanu dhaqaanaa ayuu halkaa uga bilaabaya oo ilmo jaahilo wax badan loo dhigin wareeraya qofkii yaraa waalidkiibu u imanayaaoo waxba uu ku kordhin waayaya irbadaasaa laga taagay ilaahay baa maanta laga do ilaahay miyuu jiraa hadduu jiro mee may maaragtay maxaynu arki weyne doodu halkaasay taaganta waa nasiib darre aad iyo aada u weyn waxaa markaa rabi halkan uu ku cadeeyey subxaanaه wa tacaala wahuwa rabuna warabukum walanaa acmaaluna walakum acmaalukum sidee ilaahay looga doodi karaa isaga ayaa idin abuuray annagana na abuuray ummadoo dhan abuuray ilaah cid walba abuuray dee ma qarsoona wa fii kuli shayin lahu aayatu tadulu calaa anahu اlwaaxidu shay waloo eegtaaba wuxuu ku tusinaya ilaahay subxaana wa tacala inaynu keligii hadi ashya kuluhaa masnuucaat tadula cala saanic wax walaynu eegnaaba wax ilaahay uu sameeye wey wuxuu ku tusinayaa shaygaasi inaanu iska samaysmin isaguna isa samaynina ilaahay uu sameeyey uu saanic leeyahy wa huwa rabbunaa warabukum walanaa acmaalunaa walakum acmaalukum waxay sheegaysaa beri baynu kalanay qofka ilaahay sidaa u diidee ka gaaloobay anigu uma khuduucayo uma hoggaansamayo uma jiibinayo laakiin beri baanu idinka nahay gaal wuxuu istaahilaa inaan loo nacamlaynin oon loo jiibinine beri laga noqdo wanaxnu lahu mukhlisuun waxaa kaley ku doodeen sidaynu horeba usoo xusnay gaaladii jasiirat alcarab joogay noocyadooda kala duwanaa yuhuudda nasaarada mushrikiinta waa annaga aba ambiyadu annagaaba isku qolo qabyaaladii xumayd bay dhinacan u dhigeen annagaaba isku qolo ah. marka nebi ibraahim nebi ismaaciil nebi isxaaq nebi yacquub asbaada intuba kaanuu huudana nasaara macnaheedu markaa waxa weeye inay isku waafaqsan yihiin maaha oo labada qoloba ay leeyihiin yuhuud bay ahaayeen laakiin yuhuudduna waxay leeyihin yuhuud bay ahaayeen nasaaraduna waxay leeyihiin nasaaray ahaayeen qolo waliba gaarkoodan bay liiska ambiyada isku darayaan xujadu waxa weeye ma idinkaa yaqaana mise ilaahay ma ilaahay baa yaqaana arrimaha u ayaan daran waxaa ka mid a ayaan darada u weyn keena insaan markhaatigii loo dhiibay ee diinta qariyey wman adlamu miman katama shahaadaة cindahu min allah markhaatigii ilaahay uu u dhiibay ee agtiisa yaalay ayuu qariyey waa reer banu israiil waa culimadii yuhuudda waa axbaartii waa suufiyaashii nebi maxamed bay hayeen kutubtooda caddaynaysay waa ka dulboodeen wama allahu bikaafilin camaa tacmaluun waxaa la idhaha tahdiid waa waciid akiid waa hanjabaadaad weyn ciddaa waxaa samayse waxa ku dhaca way arki doonaan tilka ummatun qad khalat ilaahay wuu soo celiyey halkaa horena waynu ku soo marnay beyjkaa hore aakhirkiisa tilka ummatun qad khalat kuwaasi nebiyadaas waxaan ummad hore oo tegey lahaa maa kasabat waxay leeyihiin ummaddaasi wixii ay shaqaysteen walaku maa kasabtu idinkuna waxaan leedihiin wixii aa shaqayseen walaa tusaluuna laydin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluuna wixii ay samaynayeen ee camal ahaa idinkana la weydiin maayo nebiyadaa iyo ambiyadaa iyo saalixiinta wanaagsan wixii aa camal samayseen la weydiin maayo oo loo qabsan maayo reer banu israa'iil qisadoodii intaasay soo socotay halkaasay madaxa la heshay ku dhammaatay iyada oo weli xoogaa tacliiq iyo warbixini ula socdo qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi sayaquulu waxay odhan doonaan asufahaau kuwii caqliga gaabnaa oo min annaasi dadka ka midi maa maxaa ka soo jeediyey muslimiinta can qiblatihim qibladoodii maxaa ka soo jeediyey bal allatii kaanuu calayha ee ay u tukanayeen qul waxaad tidhaahdaa lilaahi ilaahay keligiibuu u sugnaaday almashriqu waalmaqrib mashriq meeshay qoraxdu ka soo baxday ilaahay baa loo abuuray waalmaqrib meeshay qoraxdu ka dhacdana ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala oo keligii iska leh qul lilaahi اlmashriqu wاlmagrib yahdii waxa uu ku hanuuninayaa rabbi man yashaau cidda uu doono ilaa siraaطin mustaqiim jid toosan buu rabbi ku hagayaa oo uu ku hanuuninaya waxaa ka horeysa xagga lafdigabaha ka dambayse macno ahaan aayaddan aayaddaa dambe ee boqol iyo saddex iyo afartan ama labaiyo afartan a idhaahdo afariyo afartan cafwan ilahay uhi qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaء falanuwaliyanaka qiblata tardaaha xagga macnonimo aayaddaasa horayso oo ilaahay uu nebiga u ballan qaaday inuu qibladii kacbada u jeedin doono oo uu jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u jeedsado ballanqaadkaasaa loo sameeyey kadibna fulintiibaa raacday oo ilaahay baa u fuliyo waxaa la yidhi xaggaa kacbada u jeeso saynu horeba usoo xusnay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood ayaa uu u tukanayey beyt ulmuqades oo waqooyi galbeed madiine kaga beegan um, markuu madiine tega wey ummadda islaamkuna halkaasay ku raacsanaayeen nimanka yuhuudda xoogaa baad moodaysay markii hore inay ku yaro farxeen laakiin may soo islaamin manay raacin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam umamay umanay soo uma halkii hore kamay soo dhaqaaqin markii nebigu calayhi salaatu wasalaam muddada halkaa uu jeesanayay sida aayaddaa dambe aynu akhrina ay tilmaamayso wuxuu jeclaystay inuu qaabili lahaa kb kacbada inuu qaabili lahaa oo markii horeba uu tukan jiray culimada qayb ka ah waxay leeyihiin markuu maka joogayna nebigu wuxuu u tukanayay beyt اlmuqadas markuu madiine yimidna wuu sii waday laakiin sidaa raajixa waxa weeye mako markuu joogay mako uu tukanayay markii uu madiine yimiba xaggaa la yidhi tukan rasuulka sala allahu calayh sidii uu doonayey nebigu ayaa ilaahay u yeelay waanu ka aqbalay sidii uu jecla rasuulku sala allahu calah qibladii baa loo jeediyey markuu qibladii u jeedsaday ayaa waxaa duray rasuulka oo wax ka sheegoo dacaayadoodii bilaabay yuhuuddii madiine joogay iyo mushrikiintii carbeed ee iyaguna maka joogay labaduba labaduba waxay yidhaahdeen arrinkiisu sax maaha meelna kuma tiirsanee haddii uu sugan yahay maxaa ka soo jeediyey qudus ee u daysan waaye labada qolaba way yidhaahdeen marka asufahaa waa labada qoloba yahuuddiina hadalkan way yidhaahdeen mushrikiintii carbeedna way yidhaahdeen midna kama nabadgeli nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ninku doondoonaya meeluu kugu soo gabbadan ma waayo dicaayadda ilaahay iyo rasuulka iyo diinta inay dacaadeeyana wax ka sheegaanna way u diyaarsan gaaladu had walba wixii ay haystaanna way ku fulinayaan sayaquulu sufahaau min annaas waxay odhan doonaan waxay odhan doonaan iyadoo aan weli la jeedininba ayaa ilaahay uu ka sii warramaya waxay odhan doonaan waxay ka tahay mucjizaadka qur ayay ka tahay inuu ka sii warramay waxaan dhicinoo sidii loo arkay sidaasee odhan doonaa waana yidhaahdeen asafiih waa qofka caqligiisu gaaban yahay ee wax dheer ama shishe aan qiyaasi karin ee aan aamini karin ee aan caqligiisu qaadi karin dabcan qofka iimaan laawahaana waa indhow garad ee indheer garad maaha inkastoo casrigan khabiir la yidhaahdo oo caalim la yidhaahdo oo aqoon-yahan la yidhaahdo oo dad aan ilaahayba rumaysnayn haddana waad arkaysaa qur-aanku magac bixintaa uuna siiye waa tii saxda ahayd wax allo wuxuu yaqaanaa ma dhaafsanaa adduunyada muuqaalkeeda cilmiga maadigii wuxuu ka shaqeeyaa adduunyada muuqaalkeeda sidaa ilaahayba uhi yaclamuuna ظaahira min alxayaaةi اdunya wahum can اlaakhirati hum gaafiluun cilmi way leeyihin laakiin waa muuqaalkan adduunyadabaa ilahay u leeyahy adduunyadu daahirna way leedahay baatinna way leedahay oo ah xikmadda loo abuuray inaad garato daahirkuna waxa weeye cuncunkan yar iyo sida loo farsameeyo sida loo shaqaysta oo aad garato baatinkeeduna waa inaad fahamto sirta ku jirta insaanka loo abuuray intuu ifkan joogo taasaa ka maqan idan markaa cilmigooda iyo khibradooda iyo waxoo dhan safiihnimu ilaahay ku xukumay mar haddaanay aqoontoodu ilaahay gaadhsiisnayn oonay aakhiro gaadhsiisnayn oonay qeybka rumaysnayn asufahaa waa kaa xagga hore aynu ku soo maraynay waman yarqabu can milati ibraahiima ilaa man safiha nafsah diinta nebi ibraahim ee islaamka cidda diidaysa waa safiih sayaquulu sufahaau min annaas maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha qibladay u tukanayeen maxaa ka soo jeediyey oo yuhuuddu waxay leeyihiin qibladii qudus waa kii u tukanaya muxuu tiisii reerkoodii tii reerkoodiibuu tegey halkiisiibuu ku noqday mushrikiinta carbeede sufahaaduna waxay leeyihiin hadduu sax yahay muxuu uga soo jeedsaday beytulmuqadas waa kii teenna ka tegee midna kama nabadgelin qul lilaahi اlmashriqu wاlmaqribu yahdii man yashaau ilaa siraaطi mustaqiim ilaahay baa bari iskale oo galbeed iskale oo cidduu doono ji toosan ku hanuuninaya marka macnaheedu waxa weeye ujeeddadu ma ahaa qiblada laakiin ujeeddadu waxa weeye amarka ilaahay in amarka ilaahay la qaato hadduu yidhaahdo maanta ka taga kacbadoo meel kale qaabilay dhacdana halkaasaa ilaahay lagu raacaya subxaana wa tacaala marka guri dhisanna ma aha meel kalena la danayn maayo waxaa la danaynayaa in ilaahay laga amar qaato meeshuu ilaahay kuu tilmaamood ku dhaqaaqdaabaana jidka toosan ah yahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim sidaa daraaddeed waa kuwa culimmadu yidhaahda meesha loo tukanayaa ma kacbada ah, mise waa halkay ka dhisan tahay labada qowlba way jiraan laakiin sida saxda ahi waxa weeye meesha loo tukanaya inay tahay kacbadu halka ay ka dhisan tahay kacbadu booska ay ka dhisan tahay weeye itijaaha dhabta ahee la qaabilaya marka waa inaad ku beegantaa owniyadii aada ku beegantaa halkuu ilaahay calaamadiyeeba halkaas xataa hadday ka dunto laa samax allah meeshaasaa la qaabilaya waa maslo fiqiya wallahu subxaana wa tacaala aclam alxamdu lilah ahanaa lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah ثم ama بعد waa البقرة اbaqara aayadda boqol iyo saddex iyo afartan had iyo jeer raqamka waxa leh ama tirada aayaddu waa waa ta ka dambayse maaha ta ka horeysa dadku in badan tirada aayaddu xagga hore kagama taalo marka aayaddu ay dhammaato ayay xagga dambe kaga taala waa baraarujin weeye oo tirada marka la sheego dad badan baa ku khaldama nambarka aayaddu ama tiradeedu xagga dambe wey qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi wakadaalika sidaasaanu jacalnaakum idinka dhignay ummad yahay ummatan wasada ummad dhexdhexaada baanu idinka dhignay litakuunuu si aa noqotaan shuhadaaa kuwa ku markhaatiya cala annaas dadka si aa markhaati ugu noqotaan wayakuuna arasuulu rasuulkuna si uu idinku noqdo calaykum shahiida dushiinnu nebi maxamedna markhaati idinku noqonaya maalinta qiyaamaha wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin buu ilahay yidhi alqiblata qibladii allatii kunta calayha qibladaad u tukanaysay ka soo jeedinteeda lagaa soo jeediyo waxaanu ka u yeelnay ilaa linaclama si aan u ogaano mooyaane man yatabicu rasuul cidda nebi moxamed raacaysa sala allahu calayhi wasalam miman qof baa laga ogaanayaa calaa caqibayhi yanqalibu calaa caqibayhi cirbihiisa ka noqonayo iska laabanayo on ilaahay ka amar qaadanayo wain kaanat waxay ahaatay soo jeedintaasi qibladaa laydinka soo jeediyey la kabiiratan mid weyn bay noqotay ilaa cala aladiina dadkii baanay ku weyneyn hada allah ilaahay uu hanuuniyey wamaa kaana allaahu rabbi muu noqonin liyudiica iimaanakum salaadiinnii hore tukanayseen ilaahay ma luminayo ina allaha binnaas ilaahay dadka la ra'uufu raxiim aad buu ugu naxariisanaya naxariistu dadka siinayaa way badanta aayaddani ummaddaa ilaahay si toosoo ah ula hadlaya ummaddu way kala duwantaho waxay noqotaa ummatu lijaaba iyo ummatu dacwa ummatu dacwa oo ummadda baaqa oo dee gaaliya islaamba leh inta badanna yaa ayuhannaasu baa loogu yeedhaa ummatulijaabana waa ciddii baaqii rususha soo ajiibtay ee islaamtay ee hoggaansantay kuwa halkan ilaahay si toosa ula hadlayaa waa ummaddii xaqa soo ajiibtay islaamka ahay hadwal ay joogaanba oy hormuud u yihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa waxaa ilaahay uu faray dadkii inay qaabilaan qiblada oo ay u jeedsadaan marka halkaa waxaynu ka aragno cad qibladaasi waa qiblo dhexdhexaada ah. qibladu eh, xisiyan wa macnawiyan si muuqata iyo si kale oo la fahmayo oo daliilku sheegayba dhexdhexaad bay tahay labada qole midna gaabiyeen midna xadgudbeen labadaa midna qiblo uma ah ee qolo qolana bari iska calaamsatay qolana galbeed qibladeennu waa dhexdhexaad wixii ciddii ilaahay ka tala qaadanaysaa wixii ay samayso ama meeshay martaabaana dhexdhexaada marka wakadaalika sidaa qibladiinu dhexdhexaad u tahay idinkana waxaanu idinka dhignay ummatan wasadan ummad dhexdhexaad ah waa dhab weeye daraasadda hadda la sameeyey waxaa lagu ogaaday alarda liyaabisa dhulka inta qalalan inay qiblada u tahay dhexdhexaad oo dhulbaraheeda ama xudunteedu waa maka waa xikmadaha iyo mucjisaadka qur-aanka ay ka mid tahay markii daraasad lagu sameeyey maabka ummad dhexdhexaada ummadda dhexdhexaadkaa wasadku waxaa la yidhaahdaa had iyo jeer cadaaladdana waa lagu tilmaamaa oo qofka caadilka ahi gaabisna maaha mid xadgudbana maahee tubta toosan buu ku taagany markaa cadaalad bay leeyihin ummadda islaamka adduunyada iyo aakhiro labadaba waa ummad caadiliina ah. qofku goortu cadaalad yeelan karaa waa markuu iimaan leeyahay sidaa daraaddeed ayaa haddii meel la xukumayo iyo haddii cid mas-uuliyad loo qaadayo iyo haddii cid la kala xukumayo iyo haddii markhaati la noqonayo wasadnimadaasaa loo baahan yahy siday wasad u yihiin buu ilaahay sii sharxo litakuunuu shuhadaaa cala annaas si aa maalinta qiyaamaha dadka markhaati ugu noqotaan ummadda islaamku nebiyaday maalinta qiyaamaha markhaati u noqonaya xadiidka saxeixa waxaa ku sugan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusay nuux iyo ambiyada maalinta qiyaamaha nebiyadii baa la keenayaa ilaahay wuxuu leeyahay rusushii dacwadda gaadhsiinaysa dadka ummaddaadii ma gaadhsiisay haa buu ummad yahay ma idin soo gaadhsiiye rasuulkani maya bay leeyiin maa jaaanaa min bashiirin walaa nadiir wax noo diga wax noo bushaareeya midna maanaan yaa ku markhaatiya ummadda nebigu leeyay rasuulkaasi iyagiina waxaa la leeyahy ka warrama markhaati baanu ka inuu gaadhsiiyey rasuulkaas ilaahay wuxuu leeya yaa sheegay rasuulka yagaa noo sheegay bay leeyiin rasuulka yaga ayaa noo sheegay oo dee qur-aankiina waa kan sheegay rasuulkiina wuu sheegay halkaasuu ilaahay kaga hadhaya ilaahay wixii xaggiisa ka soo fulay haddii aada cuskato qiyaamaha canaan ma leh laakiin waxaad iska tidhi iyo wax cid kale sheegtay iyo wax bidca ah maalintaa indhaha qofka laga dhufanaya litakuunuu shuhadaaa cala annaas kadaalik intaynu adduunyadan joognana dadka mu'miniintaee wanaagsan barkhaatigoodu mid lagu xisaabtamayo soconayo oo ilaahay ka yeedhsiinaya wey xadiidkii saxiix cumar bin khaaab uu warinaya waxa uu tilmaamayey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jinaasad baa lala soo maray waa la ammaanay markaasuu nebigu uhi wajabad way u waajibtay waaktii haddana jinaasad kale lala soo maro uhi wajabad markii la weydiiyey ereygan wajabad way waajibtay maxaa waajibay wuxuu uhi qofka hore waa ammaanteen janna u waajibtay qofka dambena waa eedayseen naar baa u waajibtay antum شhuhadaaء الlahi fii ardi calىa macna اxadiid idinku waxaa tihin markhaatiyada ilaahay oo dhulka jooga dhulka jooga laakiin dadka markhaatiya markhaatigooda lagu xisaabtamayaa waa dadkan ilaahay ilaahay ula hadlaye rususha ka tala qaatay ee markhaatiga wanaagsan furaya markhaatiga lagu xisaabtamayaa maaha dadka xun markhaatigooda oo gaalkaba waa laga yaabaa gaala inay markhaati kacaan oo idhahdaan nin wanaagsan bu ahaa soo ma nin wanaagsan buu ahaa oo markhaati kacaya markhaatiguna waa mid dee aan gujogujaynaya afduub ahayn iyo ulaqimaade ikhtiyaara qofkani wuxuu si wallahi ninkaasi ahlujan u ahaa kan kalena iskiisuu yihi ahlujan u ahaa laakiin inagu marar badan baynu caadaysanaa in la xabaasha dusheeda laga qaylo la ahlujan u ahaa ahlujan u ahaa ahlujan u ahaa marka dad badanoo waxba ka aqoon baa iyana iska raacinaya ka laga hadlayaa waxa weeye markhaati qofku wax ka ogaa oo iskiisa iyo ikhtiyaarkiisa uga markhaati kacay litakuunuu shuhadaa'a cala annaas marka shahaadadii aayadda waxaa laga fahmayaa inay u baahan tahay wasatiya waxay u baahan tahay cadaalad wa ashhiduu daway cadlin minku cadlu riwaaya iyo cadlu shahaada haddii war la warinayana cadaalad buu u baahan yahi haddii markhaati la sheegayana cadaalad buu baahan yahay qofka faasiqa la idhaahdaa liiska madow buu ku qoran waxba laga dhagaysan maayo litakunuu shuhadaa calى اnnaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida ummaddanna waxaa markhaati kusii noqonaya maalinta qiyaamaha nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ayaa markhaati kusii noqonaya waa kii xusuustee ilmeeyey nebigu fakayfa idaa ji'naa min kuli ummati bishahiid waji'naa bika calىa haaulaaءi shahiida arrinku sidee buu noqonaya adaga ah marka aanu ku keenno adiga oo ummad walba rasuulkoodii oo ku markhaatiyaa la keenaya adigana waxaa lagu keeni doonaa maxkamadda ilaahay adiga oo ummadda markhaati ku ah wuu ilmeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo sawir buuxuu ka qaatay xaaladdaa waxa markaa aynu baraarujin lahayn ummaddan iyada ah calaamadaheeda waxaa kow ka ahoo cadoo qur-aanku u sugay alwasaiya ummad ma aha xadgudub le gaabisna ah idan markaa luqada qur-aanku una baraya ama nusuustu waxa weeye waa saddex midu ima alwasaiya wa ima aljafa wa ima alquluw quluwigu waa qof xadgudbay oo waxaan diinahayn buu diin ka dhigtay yaa ahlalkitaabi la takluu fii diinikum waa qof isyidhi dadaal oo diinta ku adkow oo jibbe iyo jacayl hayo laakiin jahligiisii wuxuu keenay inuu darjiidho oo dadaalkiisii uu la shaydaankiibaa wuuu shaydaanku laba siyood buu dadka uga faa'idaystaa qof shubhu kaga faa'idaystaa qofna shahwa qofka diinta jecele dadaalaya wuxuu kaga faa'idaystaa shubha shubha macnaheedu waxa weeyaan waxaan diin ahayn buu diin uga dhigaya dabeetana wuu ordayaa xagga kale uga boodaya sidii nimankii khawaarijta ku dhacday nimankii khawaarijta la odhan jiray dadaala bay sidaan waa ka nebigu ka warramaya lahaa waxay salaadiinna iyo salaadooda iyo soomka iyo qur-aanka cibaadadooda way idinla yaabi doontaan marka qofkii xagga kale uga baxay yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramya ramiya meesha lagu gano siduu uga boodo waranka ama leeb ayay uga boodayaan qofkii markaa shahwadu ay hayse ee baahida naftiisu ay soo haraacinaysa ee jacaylka adduunyada iyo raaxada jecelna shahawaadku shaydaanku uga faa'idaystaa dabeetana isaguna jafaabaa ku dhaco looxtuur iyo kitaab xoor iyo tanaasul baa ku dhaca marka haadaa yajuus haadaa yajuus haadaa laa ba'sa bihi ayuu badinaya isaguna kani dhib ma laha diintu maaha cusri ma in allaha kafuuru raxiim ayuu isaguna badinaya markaasa waxaa laga yaabaa inuu jimcadana iska tukanayo salaadii kale ka tegayo ciidahana tukanayo mar soomayo mar ka tegayo wuxuu le war diinta dadkumaad ku adkaynaysaane in allaha kafuuru raxiim isagana shahawaadkiisii ayuu shaydaanku ka faa'idaysanayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay dadka la qadarinayo waxau hi ina min ijlaal illaahi tacaala ikraama dishaybati lmuslimi waxaamil qur'aani gayr اlgaali fiihi waljaafi canhu waikraamadi sulطaan اlmuqsin saddex weyneyntoodu waxay ka mid tahay ilaahay oo la weyneeyey qofkii cirada lahaa iyo qofkii cilmiga lahaa iyo qofkii madaxda ahaa ee caadilkaa dabcan wuxuu ku qayday kani waa caadil kana qof cirow ahoo muslim ahoo diintiisa ku camalfalaya wey qofka markaa diinta yaqaanana muxuu yihi waxaamil اqur'aani gayr اlgaali fiihi waljaafi canhu iyo qof qur'aankii xambaarsanoo aan uluwina samaynin oon darjeerin aan jaafina ahayn oo aan dhaqankii iyo camalkii ka tegin macnaa qur-aankii kumanuu qalalin kamanuu qalalin oo geedna biyolaan buu la qalalaa geedna biyaha laftooda ku dhex qalalaa soo maha idan markaa labada arimood waxaa udhaxeeya alwasaiya waa qofkii inuu diintii iyo camalkii iyo dhaqankii sidii rasuulka iyo saxaabada ee saxda ahayd ee sirta iyo naxurka shareecada waafaqsanayd inuu u dhaqmo waana kuwuu nebigu uhi alfirqa naajiya waxaanay noqdeen kuwa ku sugan maa calayhi arasuulu wasaxaaba nebi maxamed iyo asxaabtu siday diinta u fahmeen ufaham waay marka ummaddu labadaasee udhaxaysa waxay leeyihiin marka arrintaasi simaad bay leedahay simaadkeeda waxaa ka mid a ah alkhayriya marka wasadiyadaa simaadkeeda waxaa ka mida ah inuu ay noqdeen dadkaasi dad khayr la kuntum khayra ummatin waxaa ka mida ah alcadl sida halkan ba ilaahay uu ku sheegay oo dadku markay yihiin dad dhexdhexaada waa dad caadiliina ah. iyaguna iskuma xadgudbaan ummadaha kalena kuma xadgudbaan ilaahay xaqiisana kuma xadgudbaan waxaa ka mida ah wasadiyada ummad ee islaamka ummaddana uu ku rabaynayo alyusru wa rafcu اlxaraj in ay tahay diin fudud oo aan culays lahayn oo ilaahay addoommaha wuxuu mar walba ku addoonsadaa wixii ay kari karayaan waxaanay kari karayninba ilaahay ma saaro maa jacala calaykum fi diini min xaraj yuriidu اllahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr ilaa aakhir اlaayaat aayado badan iyo axaadiid badan oo manhajka islaamku inuu yahay mid dhib yar oo addoommaha aan kalif iyo kadeetoona ku ahayn waxaa ka mida wasadiyada simaadkeeda iyo calaameeda alxikma xikmad xikmadda macnaheedu waxa weeye qowl iyo ficilba waa meeshiisaa la dhigaya dad maaha cashwaa'iyiin oo dhinacay doonaan u rida diinta islaamku dadka ku dhaqmaya waa dad xikmad leh saa daraaddeed baa hadduu qofku ficil samaynayo hadduu tallaabo qaadayo hadduu dacwad fidinayo mar walba wuxuu ku dadaalaya xikmadda waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayra kaiira udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana marka qowl iyo ficil iyo fikirba had iyo jeer sida saxda ah xikmaddu ku jirto ayaa calaamad u ah ummaddan iyo diintan waxaa simaadka wasadiyada ka mid ah altabyiinu watabsira in qofku manhajku ku socda uu yahay mid u cad wuxuu dadka ugu baaqayaana waa wax cad oo aan qarsoonayn lam yakun iladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina lam yakun اladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiina xataa taأtiyahum albayina rasuulu min allahi yatluu صuxufa mudahara rasuulka iyo qur'aankan uu akhriyayuu sido bayinada halkaasaa laga hirqadaa laga qaata in wadadu kuu cadda oo aanay qabash kaaga jirin jidkaad maraysa aanu kaa qarsoonayn qul haadihi sabiilii adcuu ilى اllahi calىa basiirati ana waman itabacanii basiira basiira iyo bayina qofku markuu diinta si fiican u fahamsan yahay shubha iyo shaki iyo shahwa midna shaydaanku kagama faa'iidaysto labadaa markaa intaa simaadkaasa waxaa lagu kala saarayaa saddexdii aynu soo sheegaynee ahaa ma huluwiba ma jafaaba ma wasadiya simaadkaa markuu qofku leeyahay calaamadaha wuxuu raacayaa jidkii wasadiyada iyo dhexdhexaadka waaya intaasaynu markaa raacin lahayn oo runtii casrigan aynu joognana aada iyo aada loogu baahan yahay qofku inuu diintiisa wax ka barto dadaalkiina sameeyo rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisiina uu ku daydo diintiisa aanu ka qalalin oo dadka shisheeye tanaasulka faraya ama u gacan haadinaya aanu adeecin isla markaana aanay ku qalloocnin diintu ilaahay baa wuxu subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay sirta loo soo jeediyey dadka oo iyo inay ahayd imtixaan wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha qibladaa aada u tukanaysa kasoo jeedintan kaa soo jeediyey kamaan dhigin buu ilaahay yihi ilaa linaclama si aan u ogaano mooyaane man yatabicu rasuula miman yanqalibu calaa caqibey waxaa la kala cadaynaya cidda nebiga raacaysa iyo cidda gaaloobaysa ee diidaysa cidbaheedii ka noqonaysa waxaa isweydiin leh ilaahay miyaanu hore usii ogeyn maya wuu sii ogaaye waa cilmu takliif wa cilmu aلظuhuur dadku ilaahay u muujinaya ogaanshaha hore uu sii ogaa mid qadariya buu ahaa laakiin waxaa la doonayaa addoonkii si ama loo ciqaabo ama loo abaalmariyo abaalmarin wanaagsan loo siiyo inay muuqato oo tii takliifta ilaahay wuu soo muujinayaa qofkan si ay u caddaato mowqifkiisu si uu caddaado waa cilmigaa muujinta ilaahay uu muujinayo oo ay u caddaato tallaabada uu qofkani qaadayo marka halkaa waxaa ka cad xigmadda loo soo jeediyey dadka ee la yidhi halkaa ka yimaado halkan ujeedsada kala saaridaasay dadkii la kala saarayo mid gaalooba iyo mid islaama wain kaanat lakabiirata ilaa cala aladiina hada allah u ahaa soo jeedintaasi mid weyn bay ahayd dadku ilaahay hanuuniyey mooyaane kuwaa way u fududah waana sidaas weeyo fuqahadu waxay idhahdaan mufaaraqaة اlmaalufi mashaqa haddii meel lala qabsado oo meel aad meel ku sugnayd muddo in aada faaruqdood ka dhaqaajisaa way culus tahay markaa ku sugnaanshaha halkaa muddo loo tukanaya ama lagu sugnaa dadka way ku culustay qof ilaahay u fududeeyay mooyaane waxaynu ka faa'idaysanaynaa aayadda ficil kastaynu qabanayna haddaan ilaahay inoo fududaynin addoommaha wuu ku adkaadaa ilaahay baa adoomaha u fududeeya subxaana wa tacaala awood aynu leenahay acmaasha iyo wixii ammaano inoo ah iyo wuxuu ilaahaina amray kuma fulin karno haddaanu ilaahay inoo fududayna waa ilaahay tilmaamay subxana illa cala aladiina hada allah wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma noqonin mid salaadiinna luminaya yuhuudda dacaayadahoodii baa waxaa ka noqday sababta aayaddu kusoo degta weeye waxay idhahdeen maxamed uu ka jeedsaday qudus oo xaggaas u jeedsaday maka cajiib oo dad badan baa oo xaggaa u tukanaya oo iskaba dhintae iyagoo xaggaa u tukanaye dee kuwaa salaadba lagama aqbalinba kuwaa salaad lagama aqbalin dacaayadaas haddana ay suuqa ku soo daayeen idaacadahoodii ay ka sii daayeen iyo meelaha ay wax ka nashuushadaynayeen markaasuu ilaahay taa ka jawaabo wuxuu ihi salaadiinnii ma ilaahay ma luminayo aa u tukanayseen baytulmuqadas u tukanayseen ee ilaahay wuu aqbalay idinkiinan joogana waa la ydinka aqbalay kuwii dhintay sheegayaanay leeyiin lagama aqbalina ilaahay ka aqbalay saasaa ayaa go-aankii rabi noqday waxaa kaloo isweydiin leh salaada maxaa loogu sheegay iimaan iimaanka waxaa loogu sheegayaa waxay aayaddu daliilu taho culamaau ahlusunna waljamaca ay u daliishadaan iimaanku inuu ka kooban yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad in qalbigii laga rumeeyo qowlkiina laga dhawaaqo towxiidkii camalkiina la sameeyo saddexdaasuu ka kooban yihi salaadiina saddexdaasay ka koobanta salaadiina saddexdaasay ka koobanta arkaanteedu waa saddexdaa arkaan qalbiga iyo mid qowliga iyo mid ficliga arkaan qalbiga waa niyada oo qofkii haddii aanu niyoonin dee ma ansaxayso arkaanta qayb ka midina waa qowli oo qowlkaa laga dhawaaqa sida takbiirat اlixraam suurat اlfaatixa oo fara lahayd atixiyaadka dambe saliga nebiga assalaamu calaykum waa arkaantii qowliga ah. inta soo hadhayna waa ficli waxaa kaloo jira oo markaa aayaddii ay caddaysay iimaankii haddii aanu salaad lahayn aanu salaad lahayn dee lagama aqbalayo oo wuxuu noqday qof aan iimaankiisii midho dhalinaynin nimanka la yidhaahdo murjiada ama firqadaha anbaday baa waxa ay leeyihiin qofka iimaankiisu mana nuqsaamaya mana siyaadaya camalna uma baahnaa waa sida kubadda iyo fataatiirta hadduu kala shahaato uu ku filan yihi alaa qiilkaasay qabsadeen dad badan oo soomaaliya iska shahaadanayo aan tukanaynin cibaadada xaggeedana u kacayn tukanaynin camalna samaynaynin qof dee muslim baan ahay buu leeyahy marka iimaankii waxa uu ka kooban yahay oo uu ku kobcaya uu ku dhammaystirmayaa in qalbigii iyo qowlkii iyo camalkii israacaan sidaa daraaddeed baa ilaahay uu iimaan ku sheegay maadaama iimaankii salaad u baahan yahay iimaankii camal u baahan yahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ina allaha binnaasi ina allaha binnaasi lara'uufu raxiim ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka u naxariisanaya qad naraa ilaahay dhabnimo waan aragnaa taqaluba wajhik wajigaaga u gadgadoomaya u jeesanaya fi samaa'i xagga kore falanuwaliyannaka waxaan kuu jeedin doonaa qiblatan tardaaha qibla aad ka raali tahay fawalli wajhak wajigaaga waxaad u jeedisaa shadra almasjid alxaraam masjidkaa xurmada leh jihadiisa waxayumaa kuntum meel kasta oo joogtaan dadka muslimiinta haddii aad tihiin fawalluu wujuuhakum wejiyadiina waxaa u jeedisaan shadrahu masaajidkaa jihadiisa waina aladiina uutuu kitaab kuwii kitaabka la siiyey yuhuudiya nasaaradu layaclamuuna waxay garanayaan annahu jeedintaasi alxaqu min rabbi xaq inuu yahay ilaahooda xaggiisa ka yimi wama llaahu ilaahay muu ahaanin biaafilin midka warla camaa yacmaluuna waxay samaynayaan qadu dee taxqiiq bay faa'iideyneysaa ilaahayna waxba kama qarsoona subxaana wa tacaala nebi maxamed ummadda soo bandhigin arrin u qarsoonaa buu ahaa oo markaa niyadiisa ku jiray ilaahayna waa qalbi jire subxaana wa tacaala quluubta addoommaha iyo waxay ku fikirayso iyo dee abuuray isagaaba maamulaya markaa nebigu arrinta wuu jeclaa niyaduu ku hayey waan arkayaa buu ilahay samada inaad kolba xagga kore eegayso oo aada waxyi filayso oo aad ilaahay wax ka sugayso ood jeceshahay amarkaa in lagu siiyo qad naraa taqaluba wajhig fi samaa saraynta ilaahay bay aayaddu sugaysaa iyo culuwiga ilaahay subxaana wa tacaala oo addoonku markuu ilaahay wax ka sugaya xagga saru eega xagga saruu gacmaha u fidiyaa xagga saruu wax ka sugaya ilaahay sarrayn buu leeyahay addoomihiisuu ka sarreeyaa wa fowqa carshi taqalubulwajhi markaa inaad kor eegto markaad ducaysanaysa ama ilaahay baryaysa laa ba'sa laakiin fi salaa wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam markaad salaadda ku jirto nahyi baa ku soo aroray xadiidka saxiixa ah inaad indhahaaga kor eegto xaggaa aad u jeesto xaggeed haddaa eegeysa waxaad eegeysaa halkaa aad ku sujuudayso sida nusuusta qaarkoodba ku sugan ama nebigaba calayhi salaatu wasalaam saxaabadu ay kaga warrameen waxaase dhacda bay leeyihin culimadu marka axaadiidta qaarkood aad eegto waxa ay tilmaamayaan ma'muumka la tukinaya inuu isagu imaamka eegayo oo asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim markay nebi maxamed inooga warbixinayaan dee garhka inuu dhaqdhaqaajin jiray iyo ficilada uu samaynaya inooga sheekaynayaanay ka warramayaan arrintaasi markaa waxay tilmaamaysaa ma'muumku inuu imaamka eegayo imaamkiiyo qofka kelida tukanayaana halku ku sujuudayuu eegaya isaga laftiisuna nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo tukanayo dadka tukinaya ilahay jannadii iyo naarta tusiyey markaa kolkuu jannadii arkay buu rucubihii iyo barwaaqadii laalaaday iyo midhihii hawray ayuu ku dhaqaaqu u mid soo qabo markii dambe uga sheekeeye wuxuu ihi ay aragteen inaan hore u dhaqaaqay jannadaasaan yaro tiigsado waxaan isiri bal midhahaa soo qabo marka waxay ka faaidaysanayaan fuqahadu meel dheer bay wax ka qaadanayaane iyagiibuu ku leeyahay kolka ay eegaysa inaan hore u dhaqaaqay muu odhanin maxaa i eegtaniyo ma hoosu foorarsataa muu odhanin marka halkaa waxaa laga faaidaysanaya bay le ma'muumka inay u bannaan tahay inuu eego imaamka maalikiyada ayaa waxay idhaahdaan qofku waxa uu eegayaa jihada ah halkaa u eegaya waxay ka qaadanayaan fawalli wajhaka shadra اlmasjid اlxaraam wejiga ujeedi halkaa qibladeeda tukanayso qiblada ujeedi wejiga laakiin nusuusta waa la isla akhriyayaae halkuu ku sujuudayaa buu qofku eegaya hadduu keligii tukanaya ama imaamiya waxaa kaloo masalada laga faa'idaysanayaa waxaa ka mida shuruudaha salaadu ay u dhimanayso in loo jeedsado kacbada shuruuddii salaadee shanta ahayd in wakhtigu uu galo qofku dahaaro qabo cawrada asturo isla markaana qiblada ujeedsado qiblada u jeedsado marka shuruudii bay ka ahay waayo ilaahay baa saddex jeer laba jeeroo dambena wuu soo celin doonaa fawalli wajhak shadra almasjid alxaraam marka halkuu qofku qaabilinaya waa masaa'ilka fiqiga aayadda aynu ka faa'idaysanayna ma wejiguu qiblada qaabilinaya mise wuxuu u jeesanayaa maca jirhkiisa waxay caddaysay halka loo jeedinayo lagu ilaalinayaa inay wejiga tahay wejigaa muhiima haddii aada xaggaa u jeesato waa kaa bay le fuqahada qayb ka qayb ka mid ila waxay leeyihin daatadii qofka oo dhan ayaa aayaddu looga jeedaa shaksigii oo dhan oo dee isagii oo dhammaantii waa wada jeedsadaa hadduu ismelmelo ayuunbaa markaa salaaddii ay ka buraysa marka wejigu wuxuu taagan yahay soo jeedkii qofka fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam waynu soo xusnay ilaa afar meeloodoo shareecadu ay saamaxayso inuu qofku qiblada ka jeesan karo midi waxay ahayd markuu dayoobo ama asqoobo midna waxay ahayd marka uu qofku musaafirka yahuu sunaysanayo midna waxay ahayd markuu dagaalka ku jiro mid afraad baa iyaduna jirto ama afraad iyo shanaad afraadna waxa wey markuu bukaan yahay oo cid u jeediisaba ma hayaba dhinacaasaa sariirtiisiiba loo jeediyeyba isna isma rogi karo xaggiisaasunbuu u jeesanaya mar kalena waxa weeye tanunbay malaha dee si uun isugu mid yaheene kolka ay duruuftu kuu saamixi weydo aad caafimaad qabtidbe inaad qibladii qaabisho diyaarad baad saarantay tareen baad saarantay kursi baad ku fadhidaa cidiba kuu joojin mayso walaa axad cid ku maqlaysaaba war bayloodow xaggan u diyaaradda dee ma taalo iyo tareenka salaadiina way taagantahe waanay baxaysaa isma taagi kartid halkaasaad u tukanaysaa markaana xaaladaha shanta ah waa wakhtiyada la saamaxay inuu qofku ka jeesan kara qiblada duruuf baa keenta waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadra nebiga inaanay ku egayn bay tilmaamaysaa ummadda islaamka oo dhan ay faral ku tahay inay u jeedsadaan qiblada qiblada amarkaa ilaahay uuna siiyey xagga dambaynu kolley ku sharxi insha allahu waina aladiina uutuu kitaab kuwii kitaabka la siiyey layaclamuuna anahu lxaqu min rabbi kuwii kitaabka la siiya waxay garanayaan inuu dhab yahay maxaa dhaba rasuulkaa dhaba qur dhaba jeedintaa dhaba damiirka saddexdaba way celiyeen layaclamuuna anahu rasuulku ama anahu qur ama anahu jeedintaas alxaqu min rabbi xaq ilaahay xaggiisa ka imin yahay way garanayaan wama allaahu biaafilin camaa yacmaluun markii saddexaadayn marayn ilaahay baan ka war ogsoon waxaa samaynaysaan cid kaa awood badani hadday ku tidhaahdo waxa aad samaynaysa waan ogahay macnaheedu waxa weeye hanjabaad halkii u dambaysay bay wallahu subxana wa tacaala alxamdu lilah whanaa lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalى aalihi waasxaabihi waman waalaah ama bacdu qaala allahu tacaala aayadda boqol iyo han afartan min suurati baqra ilaahay baa wuxu uhi walain atayta haddaad ula timaada aladiina kuwii uutu kitaab kuwii kitaabka la siiyey yahuudi iyo nasaarada haddaad ula timaada bikulli aaya daliil kasta oo aad isleeday ku qanci qiblada si ay u jeedsadaan maa tabicuu qiblatak iyagu qibladaada ma raacayaan wamaa anta adiguna mahid bitaabicin mid raacaya qiblatahum qibladooda ma raacaysa wamaa bacduhum barhkoodna muu ahaanin bitaabicin mid raacaya qiblata bacdin barhka kale qibladooda ma raacayaan walain itabacta ahwaahum haddaad rabitaankooda raacdo wuu isku dhaartay ilaahay waan isku dhaartay haddaad rabitaankooda raacdo min bacdi maa jaaaka wixii kuu yimid dabadii oo min alcilmi cilmiga ah inaka adigu idan waktiga la min aaalimiin waxaad ka mid tahay dulmi falayaasha daalinka raacay daalinunbuu noqonaya warkii wuu soo gebagabay ilaahay wuxuu sheegay canaadka iyo mowqifka xun ee ay taagan yihiin gaaladu weliba ku ahlu kitaabka ah warkoodu wuxuu ku go-an yahay muslimkee maxamed horkacaya inayn duufsanno mooyaane inaynaan tanaasulin inagu sirtaasuu ilaahay ka warramo quluubtoodii buu inooga soo warramay qur-aanku gaalada qalbigoodu ka soo warramaa wuxuu ka waramayaa munaafiqa qalbigiisa si ay markaa dadka muslimiinta ah ilaahay uga qaataan subxaana watacaala tilmaamahooda ku dhaaranaya labada jeerba dhaar baa soo noqnoqonaysa wala in itabacta wala in atayta isagaa isku dhaaranaya rabbi subxaana wa tacaala haddaad u keento kuwii kitaabka la siiye aayad kasta aayadu way noocyo badayn haddaad mucjiso u keento haddaad aayad qur-aana u keento ma raacayaa qibladaada sidaasaanay noqotayoo dee yuhuudduna halkoodii bay u tukanayeen ama ay u jeejeesanayeen nasaaraduna barigoodii kuwan kalena qarbigoodii iyo dhinacii galbeedka ayay u jeesanayeen qoloba halkoodaasay ku egaatay aayaddu waxay faa'iideynaysaa oo kale qofka muslimka ahi inuu yahay qof mowqif leh qof mabda' leh qof aan maslaxadi hagayn wamaa anta bitaabicin qiblatahu waliba culimmadu waxay leein culamaa'ulbalaaqa tanaa ka sii adagta hore maa tabicuu iyo taabicin midna waa ismi midna waa ficil ismigu wuxuu ficilku tajadud buu faa'iideeyaas iyo isbedel laakiin alsmu yufiidu اhubuuta wاdawaam ismigu wuxuu faa'ideynaya carabi ahaan ama balaaqa ahaan inuu shaygaasi sugan yahay marka iyaga waxaa la maa tabicuu qiblataka waa ficil qibladaada ma raacayaan laakiin halkan waxaa la wamaa anta bitaabicin waa ismi adiga sugnaanshahaagu baday iyagu sugnaansho ma leh laakiin adigu waad sugan tahay oo qibladaadaad ku sugan tahay oo mabda'aagaad ku sugan tahay oo manhajkaagaad ku sugantahay sidaasaa qofka muslimkaa lagu ogyahay qofka muslimkaa cid waliba waxay ugu soo hagaagaysaa wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu qabo iyo wuxuu ku dhimanaya iyo wuxuu ku nool yahay waa loogu soo hagaagaya waa lagu yaqaanaa ummadaha kale bal siduu ilaahay uga warramay qibluu sheegay haddana wuxuu yidhi walain itabacta ahwaa'ahu qiblana wuu sheegay ay u tukanayaan haddana hawuu ku sheegay diintoodii horeynu soo marayna aayaadkii horena hawuu ku sheegay dhab wey casrigaa aynu joogno waxa u weyne la caabudaa waa taa uu qur-aanka ka warrame la yidhaha hawada iminka gaalada waxay ku leeyiin waxyaabaha agteeda lama taabtaanka ah dowladaha iyagu ay difaacanay u dhisan yihin waxaa ka mid ah maa yusamaa bilxuriya xuriyadda xoriyadda ma waxaad u haysataa xoriyadda islaamku uu qabo inay uga jeedaan maya waa xoriya ibaaxiya waa xoriyad lagu xalaashanaya xaaraamaha ayaa lagu xalaashanaya ilaahay baa lagaga xoroobaya diintaa lagaga xoroobaya waa xoriyadda odhanaysa anigu waxaan doono sharci ha la iga dhigo walain itabacta ahwaaa marka qur-aanku hawuu cabiraa hawadu meelay isku taagta ma leh afarta jihay ka wareegeysa maanta waa xaggan berrina waa xaggan saa dambena waa xaggan sharcigoodu maanta waxaanaa la doonayaa berrina waa la bedelayaa saa dambena laysa fiihi hawaabit diinteennu waxay leedahay ama shareecadeenu shay loo yaqaano athawaabit waxyaabo aan isbedelin oo lama taabtaana usuul alakhlaaq wa ummahaat alakhlaaq waalcaqaa'id caqiidooyinka iyo usuusha iyo lama taabtaan weeye adilo waxay leedahay qadciya oo sugan oo aan lana nasakhin lana bedeli karin lagana codayn karin oo sugan ayay leedahay iyagu wax hawaabit la ydhaa leh haabitka keliyaa sugani waxa weeye xorriyaddeenna inoo diina xorriyaddeenna inoo diina halkaasay maanta taaganta waata keentay markaa ilxaadka mulxidnimada loo ololaynaya waxaa keenaya qofkii wuxuu leeyahay ilaahay waxbuu igu xidhayaa diintuna waxbay igu xidhaysaa waxaa la aaminoo dhami dabaru ii samaynaya marka dabaradaa waa inaan jiidhaayo aan ka tallaaba waa tan yare caanteynkee laynoo soo waarida dimuqraadiyadda soomaad maqan odayaasheennan ay xayeysiiyaan maaragta dee dimuqraadiya de maaha oo qura marka siday u yaro sheegaanay odhanaysa een waa wada tashi iyo qofku inuu ikhtiyaarkiisa iyo ra'yigiisa cabiree taa maaha waa afkaar iyo aidholojiyad bay xambaarsanta taa ilaahay uu sheegay wey hawadaah qofka si dhaba ah ugu kuurgala waa hawadaas wey hawadaasay ku salaysan tahayoo waxaanu doonaynaana lagu xukumaya waxaanu doonaynaa sharcino ahoo waxaanu doonayno waxaanu diinaana diid maaha diin maaha waa saas wey marka muu odhanin qibladoodii wuxuu ihi xataa qiblada ujeedsanayaan laftigeeda hawaah aroorta wuu iskaba daynaya hadduu doono waxaa ceeba iyaduna dadkii cilmiga lahaa inay qaar bilaa cilmi oo jaahiliina raacaan min bacdi maa jaaka min alcilmi ummaddii aqoonta lahayd ee diinta lahayd ee qur-aanka haysatay ee xadiidka haysatay rasuulka haysatay inay kuwaa daba cararaan waa ceeb inaka idanla min aaalimiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam toos buu ila hadlo wuxuu hi hadaad kuwaa raacdo aalimiintaad ka mid noqonaysa rasuulu sal اllahu alayh waslm maa yafcal dalik dee nebigu sidaa ma samaynaye waxa samaynaya dadkan ku abtirsanaya silan ayaa muslimkiina sheeganaya mariiqana laga siibay magacii soo haray ee dadkaad aragtay doormoodee dabagalay markaa digniintaasi ummadday ku jahaysan tahay qofku hadduu diintiisa seego daalimka u weyn alla wuxuu ihi aladiina aataynaahum اlkitaab kuwaanu kitaabka siinay yacrifuunahu way garanayaan nebi moxamed kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abna'ahum wiilashooda wa inna fariiqan minhum koox ka mida nimankaa ahlulkitaabka ah layaktumuuna alxaq xaqii way qarinayaan wa hum yaclamuun iyagoo garanaya alxaqu min rabbik xaqu wuxuu ka yimaadaa ilaahaaga xaggiisa e falaa takuunanna ha mid noqonin min almumtariina kuwa shakisan walikullin wejha qolo waliba jiha ay u jeedsataabay leeyihiin huwa muwaliha uu u jeedsanayo fastabiqu اlkhayraat khayraadkiiyo waxa wanaagsan ilaahay uu idin faray u tartama aynamaa takuunuu meel kasta oo joogtaan ya'ti bikum اllah ilaahay baa idin keeni qiyaamaha jamiican idinkoo dhan ina allaha ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuu karaa waxba kuma adkaadaan xaqaa'iqii dhabta ahaa ayaa ilaahay uu inoo cadcadaynaya subxaana wa tacaala intaasoo dhan waxyigu wuxuu inoola hadlayaa diintu danteennay haysaa diinteenna islaamku ee ilaahay uu inoo keenay subxaana wa tacaala ee aynu dhaxalkii nebiga haynaa waa danteenna waxa qabiya oo nacasa oo hallaba qofka garan kari waaya inay diintu dantiisa tahay ama diinta ku dacaydaynaya inaanay kitaaba la dantay ma og soomaad maqal mid baa yidhi kitaaba la dantay ma og dhegtee waxu saareenoo way u dhiibeen isna ku yeedhiyey kitaaba la haddaanu dantaada ogeyn ma gaalkaa ma naftaadaa dantaada ma reerkiinaa dantaada og intaa dantaada ma oga ilaahay ku abuuray adiga ee kitaabkan qur-aankaa keenay ku sixi ku toosin lahaa markuu dantaada garan waayo balow ciddaad leedahay ilaahay bay dhaantaa adaa sheegi waa inkaar qabniba wey marka saa ba aayaadku wax waloo danteennu ay ku jirtaba aynoo sharxaya aladiina aataynaahum اlkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum waa sir ilaahay uu inoo sheegaya wa tacaala kuwii kitaabka aan siiyey kutubta towraad injiil way garanayaan qur-aankay garanayaan yacrifuunahu damiirka culimadu waxay u celinayaan qaar ka wixii aynu soo haynay aslulmasalaha ahaa masaladii asalkeeda aynu ku dul wareegaynay qiblada way garanayaanoo kutubtoodii baa sii sheegtay inuu nebi maxamed xaggaa u jeesan doono haddana xaggan u jeesanayo way sii hayeen ama yacrifuunahu waxay garanayaanba rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam siday wiilashooda u garanayaan tashbiix cajiiba wey ilmahaaga kama aanbatid marka u horeeyu kaa horbaxaba waad garataa nin culimmadii yuhuudda ka mid ahaa oo islaamo markii dambena culimadii ka ahaa saxaabada ayaa waxaa low cabdillahi bnu salaam radia allaahu canh ayaa axadu saxaaba wuxuu ku yihi bal ka waran sida ah, sidan maaragtay aayaddu ay sheegayso haa buuhi haa inankayga waxaa baan ka sii aqaanaa buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay baa isaga ii sheegay oo qur ii sheegay oo calaamadii baan ku hayaa laakiin dee inankayga islaantayduun baa ii sheegtay faqabala calaa rasi madaxiisu ka dhunkaday la run baad sheegtay dee inankana islaantaa ii sheegtay buui inay dhashay kana ilaahay baa ii sheegay buui ilaahay iyo islaantuna de isma ag iman karaa ya waxa weeyaan laba aan la isa keeni karin kamaa yacrifuuna abnaa kamaa yacrifuuna abnaahum sidaasaa markaa dadka had iyo jeer markhaatiga furaya saasay ahay qayb ka mida iyaguna waxay qarinayaan xaqii iyagoo qarinaya iyagoo garanaya waa ceeb kale xaqa inaad garanayso ood qarisaa musiibo weyn wey lidalik ba abu hurayra cabduraxmaan bnu sakr dawsi radia allaahu canh oo mar walba dee way iska dhici jirtay dad xaasido oo ka daba sanqara abi hureyre casrigii uu joogayba imika qaar baa ka daba qayliyo social media meelaha ka ka hadle someedaan are abi hureyre caynkan u ah abi hureyre muxuu saa idhi abi hureyre kay ka qabsato shaydaan baa ku soo jiheeyey shaydaanku kuu musbaar dabada ka soo geliyaaba asxaabtu dul fadhiistu ka mid yahay markaase waxay dhahan akara abu hurayra abu hurayra wuu badiyo waa kanoo wax badan ayaa uu nagu akhriyay xadiis badan ah kolkaa wuxuu ka waramay digniintaa ilaahay uu bixinaya aayaddan iyo aayado kaleba haddii aanay jirin ee sheegaysa qofkii oo xaqa qarinaya xaqa garanaya hadduu qariyo ceebtuu leeyahay waan iska aamusi lahaa bui waxay dacaayad wadaan laakiin ammaanaan gudanaya ammaanada diintu waajib bay qofka ku tahay inuu dadka gaadhsiiyo waina fariiqa minhum waa wadaadadoodii layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun iyagoo xaqii garanaya ayay qarinayaan xaqiina way garanayaan waa ceeb wey min rabbika falaa takuunana min almumtariin xaqu ilaahay uu ka yimaadaha noqonin kuwa ka shakisa waxay kuu sheegaysaa inuu ka faa'iidaysanaynaa xayaysiis badan baa jira adduunyada qoloba waxay le horumar baanu haynaa mabaadidayadaa fiican kaayagana casriya kaayagana xaqa kaayagana hanuuna xayeysiiskaasoo dhan halkaa iska dhigo ilaahay wixii ka yimid xaqa unba xal ah shayga xaqa la yidhaahdaa waa ka dadka xalka u ah markaa dadku xaqa way iska sheeg sheegtaane alxaqu min rabbik xaqu ilaahaagu ka yimid subxaana wa tacaala ha noqonin kuwa ka shakiya ayaddu waxaa kale inoo caddaysay dadkan adduunyada ku nooli qolo waliba meel bay ku egyihiin adugu meeshaada ku egow halkii horeo kale wamaa anta bitaabicintibay sii adkaynaysaa walikulli wijhatun huwa muwaliiha yuhuuddu jihaay u jeedsadaan bay leeyihiin nasaaradu meel bay leeyihiin kuwo kale meel ay foorfoorsadaan bay leeyihiin idinkuna qiblaa leedihi marka yaa laydinka dhaqaajinin ku adkaada manhajkiina huwa muwaliiha wuu ujeedsanaya wakadaalika almabaadi afkaarta iyo aragtiyaha iyo mabaadida qolo waliba sidaa muuqaalkoodu meel gaara ay ugu urureen dadka muslimiinta ahina waxa ay leeyihiin wijha meelay ku jahaysan yihin oo ilaahay bay ku jahaysan yihin jannadiisay ku jahaysan yihiin mabda' bay ku nool yihiin kuna dhimanayaan xaq la ydhaah wijha ayay leeyihiin idan marka aayaddu ma aha waxyaabaha mabaadida baailka inuu ilaahay fasaxayo uu leeyahay qolo waliba wejha iska leedahay wijhadeeda ha iska wadato taa ma aha oo ilaahay ma ogola wijhada xaqa ah waxaan ahayn de aayaadkaa waa kaa ilaahay soo cadeeye haw ku sheegay waxa weey waa la isku ogyahay qolana qolana idin tanaasuli maysa idinkuna ha tanaasulina waa kaberi noqoshadiibay aayaddu akidaysa waa haddii la akriyo ismigaa faacil quraada sabcada abaan filaya inay ahaayeen aduu qiro sugan oo mutawaatira wey iyaduna waxay akhriyaysaa huwa muwallaaha walikullin wajhatun huwa muwallaaha qolo waliba waxay leedahay jiho loo jeediyey qolana ilaahay baa ujeediye o amray qolana shaydaankaa ujeediye huwa muwalaha lafdigan kulli ayaa damiirku uu u noqonaya inkastoo dad badan laga sheekaynayo laakiin haddana ereygan kuliba ayaa maaragtay xagga macnee mufrada qolo waliba waxay leedahay jiho loo jeediyey ama iyagu ay u jeedsadeen ee dadkii meelaha u kala jeedsaday khayr ma hayaana idinku fastabiqu اlkhayraat idinka khayr baa laydinku ogiya khayrkiina u dheereeyo ka faa'idaysta waktiga culimada qayb ka midii waxay idhaahdaan ama ay ku fasirayaan aayadda walikullin wijhatun huwa muwaliha dadku ilaahay la hadlayaaba waa muslimiinta ahlulqiblaha ah ayuu ilaahay la hadlaya qolo waliba meel bay ka soo jeesanaysa adiga arkado de inagu xaggaynu u jeesanaa qolada inaga shaysa kuwa barixiga kuwa galbeed muslimiinta qayb waliba jiho ay ka soo jeedsadaan bay leeyihin caalamka oo qiblada ay ka soo qaabilayaan adiga arkoo marka la dawaafaya salaada loo aqiimana dadkiiba wuu iska hor ilaa halkii loo jeesanayaa dhexdooda lagu soo ururee marka walikullin min almuslimiin mid kastoo muslimiinta ka wuxuu leeyahy wijha jiha uu jeedsada jihadii way qaybsantahay caalamka markaa aayadda ay isku macnoqonaya rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayh markuu sharxayey aayaadkan dee macnahooda ilaahay ui ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ما بين المشرق والمغرب قبلة wixii u dhaxeeya bari iyo galbeed waa qiblo yuu u yahay markaa dee waa laba qolon soo maaha innaga oo koonfur ka xigna iyo reer madiine oo waqooyi ka xiga bari iyo galbeed inta udhaxaysa qibla uta laakiin ka waran dadka galbeed xiga ama ka xiga bari iyagana maxay noqonaysaa maa bayna e maa bayna الshimaali wاljanuubi qibla koonfur iyo waqooyi inta ka dhaxaysa ayaga qiblay uta saasaa markaa walikulli wijhatu huwa muwaliha qolo waliba jihaaday kacbada ayuunbay ka soo jeesanayaan marka soo jeesasadaa kadib waxaa la doonayaa khayrkii inaad badisaan ay ka mid ahayd salaada la tukanaya fastabiqu اlkhayraat aynamaa takunuu yaati bikum اllah ina allaha calaa shayin qadiir saasaa ilaahay u bushaareeyo dadkii wuxuu tilmaamayaa waxaa halkan laga sahay qaadanaya waa khayr ilaahayna waa la ishortaagi doonaa ilaahayna waxba kuma adkaadaan waxyaabaaan ku adkaanayna waxaa ka mida sharcigiina waxaa inuu idin toosiyo waxaa ka mida dembi dhaafkiina wax walba ilaahay uu kalaa wa tacaala marka halkaa waxaynu ka faa'iidaysanno aayaadkaa qiblada weli way sii socdaana ay ku nuuxnuuxsanayaan qofka muslimka ah in lagu ogyahay mabdi'iisa iyo mowqifka ilaahay u cayimay subxaana wa tacaala wa hada ma aquuluhu astaqfir اllah wallahu subxaana wa tacala